ka mid ah waa axaadiistii aan soo marnay laakiin abwaabta imaamka calayhi raxmat ullah uu baabaystay oo u horeeya dafnu اljamaacati fi lqabri اlwaaxid jamaaca in hal qabri lagu wada aaso inay bannaan tahay axkaam buu marka imaamka la baxaya kan ku xiga man yuqadam yaa lahormarani la hormarin waa axaadiista laftirkeedii sidoo kale ikhraaju اlmeyit min allaxdi bacda an yuudaca fiih axaadiistii waxaa laga yaabaa kuwii aan soo marnay qaybo ka mid in ay ku jiraan ama ay u bataanba laakiin imaamka wuxuu rabaa inuu ku dhaha xadiidkan horaan xugun ayaad kala baxday oon kala baxnay haddana xugunkan kalan kala bixaynaa xugunkaas kala lagala bixi saas inuu ku dhaha ayuu rabaa calayhi raxmat ullah marka sidaah loola socdo baabu dafni اljamaacati jamaacada in la aaso fi lqabri اlwaaxid hal qabri lagu aaso inay mashruuc tahoy dhib lahayn haddii arin arrinkaa keensado la helo ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo boqol iyo toban xadiidka laba kun iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qala imam bn sacd abarna mxamed bn cabdillahi bn mubaarak almuharami wa iqa qaala xadaثna wakic bn jarax aru'aasi waa imaamkii can sulaymaan ibn اlmugiira wa iqatun iqa iqatun iqa waa dhebel waa isdul saaran tahay can xumayd ibn hilaal wa iqaة caalim can hishaam ibni caamir waa saxaabi jaliilah radia اlahu taala arda qaal wuxuu yidhi hishaam lamaa goorti kaanuu ahaaday yowma uxudin maalinta uud uxud asaaba annaasu dadku waxaa ku dhaca jahdun dhibaato shadiidun aad u daran faqaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sal slm ixfiruu warqoda qubuurta wa awsicuu waasiciya oo weyneeya wadfinuu duuga alinayn laba iyo waalaaa saddex fii qabrin ku duuga faqaaluu waxaan yidha yaa rasul rasuulka allow faman nuqadimigaan hormarinaynaa qaaluu nabigan wuxuu yidhi sal allah alay slm qadimuu hormariya agtarahum kan ugu badan qur'aanan xagga qur xifdinta saas ayuu nabigan amar ku bixi sal l slm waxaa xali su-aalihii laisweydiiye ka mid ahaa oo akhyaarta qaar ay isweydiiyeen amwaadda laisdul saaraya sowmayn marka mas'alada yaa sheekh hay axsanta waxay marka inay dhankaas hadalkaas ay tahay inaan laisdul saaraynin oo laisdabadhigi aw sucuudaasaa keeni maadaama haddii laisdul saara meel iska undhuuban baa laga dhigi mogta marka in la waasiciyo eelkii waxaa keeni in laisdaba dhigo kan la dhigo kan kale ladaba dhigo saas lisu dhigo ee isdul saaritaan haddii horaan aan u fahnay ani aan ufahmay adinkaad ufahanteen ama cid kale ay ufahantay aan ka soo noqonna wuxuu noqonayaa marka in ha qadimu saas waa hormari ha ha saas waa hormari dhag dhag dhag axsanta ha wakaas ha hal firaash oo kale saa loo soexiyey sidaasaa marka muuqata wallahu aclam xadiidka laba kun toban iyo lixaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna akhbaranii ibrahim ibn yacquub aljawزiyani wa iqat xaafid rumya bالnaصb qaala anba'ana sulayman ibn xarb wa iqat imam xaafid qala xadaثna xamaad ibn zayd ibn dirham iqat habt imam can ayuub ibn abi tamiimit asikhtiyani wa iqatun habtun imaam can xumayd ibnu hilaal wa iqatun caalim can sacd ibn abi hishaam sacad ibnu hishaam waa iqa ibnu caamir weeyaan can abihi abis hishaam ibni caamir radia allahu ta arda qal wuxu yih hishaam ibni caamir ishtada waxaa aad u darnaad aljaraaxu aljiraaxu dhaawaci yowma uxudin maalinta uxud dadka aad bay u dhaawacmeen saxaabadii fa shukiya daalika arrinkaas ayaa loo sheegay ilaa rasulillah lo shegay sal slm oo raggii qubuurta qodi lahaa waa dhaawacan yihin rag badan oo ka mid ah asagaana ka mid ah nabigeena sal l slm faqaala nabigena wuxu yih sal slm ixfiruu qoda qubuurtii waa awsicuu oo waasiciya waaxsinuu qurxiya oo wanaajiya aad u wanaajiya wadfinuu duuga fi lqabri halkii qabri alinayni laba iyo waalaaa saddex waqadimuu waxaad hormarisaan agtarum kan ugu badnaanta badan qur'aanan xagga quraan ahaan kan ugu qur badan hormariya ayuu nabigeen amarku bixi sal slm qaswata uxud goormay dhacday sanadkay ahayd sana alia axsanta aswata badrna goormay ahayd sana aaniya axsanta marka xilligaas ay hawsha dhacaysa dowladdii nebi moxamed sala allahu calayhi waali wasalam oo raggaas saas loo jafi oy jannada ku wada xaruuraan insha allahu tabaaraka watacaala saddex jiro ay dowladda ahayd saddex sano bas ay jirtay weliba uma dhammaana xataa marka uxud waxay ahayd runtii imtixaan aad weyn ilaahayna subxaana wa tacaala aad ayuu uga hadlay uxudna wuu ka hadlay baderna wuu ka hadlay yowma xunaynina waa ka hadlay marka mid walbana duruus inaba caadi ahayn xudaybiyana rabbiga wuu ka hadlay subxaana wa tacaala fatxu makana wuu ka hadlay mid walba marka qur-aanka haddii aad dhex marto waxaad ku arkaysaa waxyaaba aad aad ula yaabaysa oo xikama inaba caadi ahayn laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacala markaan qur-aanka akrinayna inaan qalbigeenni carabka ka wada akhrino oon tadabur ku akhrino oon tafahum macaanidii inaan fahanno ku akhrino laakiin nasiib darro waxaa weeyaan in inteenna badan aan tafsiirka naqaano oo aayaddan waxay ka sheekaynaysa aan naqaano qofkana uu juz kaamil akhri soddon eh, muxuu ahaa yani eh, labaatan bog u akhriyo labaatanka bogna hal bog oo ka mid ama hal sadar uusan haba yaraad ku tadaburin way dhacda la socda khiyaaray qofka wuxuu fiirsanayaa inuu gebagabeeyo y inuu gebagabeeyo halkaas ka gaarsii un intay labaatanka daqiiqo dhammaanin ka gaarsii waa nasiib darra runtii dad badan oo annaga naga mid a haysato ilah waxaan ka baryana subxana wa tacala inuu waafajiyo inaan qur-aanka carabkeenna iyo qalbigeenna iyo jawaarixdeennaba ka akhrino waa wax aad weyn waxaasoo dhan markaad maraysid wa yowma xunaynin id acjabatkum kadratukum falam tugni cankum shayئa wadaaqat calaykum اlardu maa raxubat uma walaytu mudbiriin uma anzla allahu sakiinatahu calىa rasuulihi wacala اlmuminiin waanzla junuuda lam tarawha wacadaba aladiina kafaruu wadalika jazaau hakada marka xaalad waxay ahayd adnaba caadi ahayn saxaabadii oo ciil u daashaday ciil ayaa daashaday maxaa yeelay maalinta nebi maxamed sala allahu alay wasalam uu la istaagay quluu laa ilaaha illa allah tuflixu uu la istaagay ilaa waxaa weeyaan xilligaas ayaa la dullaysanay oo mar la laayo mar la xabisa mar waxaa weeyaan nafyi lagu sameeyo mar la qabqabto mar la dhaca wahaakada mar la dulaysta mar muxuu ahaa dusha madheer laga saaro xaalado aynaba caadi ahayn ay ku jiraan iyaga iyo nabigooda sala allahu alay wasalam maalinta dambe magaalada maka ayaa dhammaantood iyagoo wada muxuu ahaa laga wada tarxiilay tarxiil weliba aan yacni aanan ahayn sinaba caadi ahayn qaarkood xataa tarxiilka aan loo ogoleen dilme lala rabay oo boqol neef geel lagu bixinay halka muxuu ahaa qof maalinta dambe raggi saa u galay iyaga oo waxaa weeyaan toban kunoo ciidan wato ay magaalada maka ay soo galeen ya bal fiiriya nafta ay wada hayso oo waxaa weeyaan markii dambe naf laga doonay man dakala daana abi sufyaan fa huwa aamin waman dakala baytahu fa huwa aamin waman dakala kacbata fa huwa aamin intaas saddexdaas meelood qofkii un gurigiisa ama isku xiro ama abuu sufyaan gurigiisa yarogalo ama waxaa weya kacbada ku dhego amin wa xaalada marka aan inaba caadi ahayn oo saxaabadiina karaamo iyo cizo toban kun oo weliba qabiil walba oo carbeed xataa cajamna ay ka buuxaan afrikaana ku jira insaca tacbiir oo yurubaa ku jira oo rumaan oo waxaa ku jira muxuu ahay furs oo waxaa weeye noc walbaa ku jira magaalada magaalada markaa la soo galay raggi ciilka u daashaday casharaata siniin xajoore xaajishire wuxuu ku weydiinayaa soomaali ma ku jirta maba jirin bu ku yir <laughs> waa laga yaabaa shaql ay ku jireen waa suuragal suuragal waa wax baciida maaha inay ku jireen suuragal waa noqon kartaa waxaan kala jeedaa marka raggaas ciilka u daashaday marka ayaa raggii madaxa kaga dhagay markaasaa weliba haddana waa loo diiday waxaa la yidhi may halaynina inay ragga ka argutaan waa loo diiday idhabuu fa antum ulaqaa waa la fasaxay dadkii soo ma garan kadibna ciilkii labaad wuxuu ahaa in ay iskaga bixiyaan niman la xunayn meel ka dhacday hawaasin nimanka dhihi jiray oo nimanka ugu khatarsanaa hawaasin meeshiyay aadeen ayagoo muxuu ahaa ayagii iyo macal kuwii soo islaamay oo kumanaan ayagana ah ay la socdaan markaasa waxay yidhahdeen ciilkii ay mugtis ka soo saarayaan lan nuqlaba alyowma min qila maanta tabardarre iyo yaraan iyo tolyari maanta wale inaan ogala adkaarayn wax badana muxuu inala ciilayn saasay yidhahdeen kadibna aayarun baa inta loo dhufaysgalay meel waadiya loo galay nimin minkaan hawaasin waxaa nimin aad rumaad ah oo aad efentariga iyo faleeraha aad ugu fiican aayarun baa hal mar sida roobkii looga dhigay roobkii intee kabta kabta tuur karinta tuuraa ka dhacday kabta tuur karinta tuur big hal mar wa yowma xunayn idaa acjabatkum kadratukum falam tugni cankum shaya wadaaqat calaykum alardu bimaa raxubat uma wallaytum mudbiriin hal mara isdayseen ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo cadowgaas wax u dhexay ayna jirin oo baqashii caddeed cabaas ibn cabdilmualib buu ku dhegan yahay markaasuu le ana nebi ana ibnu cabdilmualib uu gaaladii muxuu ahaa isku sii dayna nabigeena sala allahu alayhi waali waslm keligiis oo cid ka horraysa ayna jirin cabaasna uu ku dhegan yahy muxuu ahaa baqashii uu ku dhegan yahy marka duruus waxaa ku jirta aan inaba caadi ahayn laakiin waxay ugu jirtaa qofka yaqra'u اlqur'aana biqalbihi wa yaqra'u bicaynihi wa lisaanihi wa jawaarixihi markaas ayaad waxaa weeyaan qur la noonaan kartaa laakiin haddii ay iska tahay un juska iska rid iska rid ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala u aad inoogu macaaney waay baabka kow iyo sagaashanaad so halkaa ma joogno mise waxaan joognaa weli ah, ah, ah, xadiidka laba kun iyo toban iyo toddobaadaan joognaa ya ibrahim yacquubka hormiskan dambe hahay xadiidka laba kun toban iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu s abarna ibraahim bn yacquub aljawزajani waa iqaة xaafid rumi bالnas qaala wuxuu yidhi ninka isaga ibraahim bn yacquub xadaثna musadad ibn musarhad alasadi weyaan iqaة xaafid markaad imaam muslim u tagtaan iyo abu dawuud musadad waa ka dhargeysaan waa shuyuukhda wuxuu aad ragga ay labada imaam alimaam muslim iyo imaam abu dawuud ay aad ugu qaataan uu ka mid yahay ninkan musadad raximah اllah qaala waa iqaة xaafid qaala xadaثna cabdاlwaariث ibn saciid الtamimi iqaة habt weyaan can ayuba الsikhtiyaani can xumayd ibn hilaal can abidahma abudahma waxaa weeyaan waxaa la yihahdaa qarfa ibnu bahiis ama buhays alcadawi waa iqa hy waa iqa ninka isaga can hishaam ibni caamir waa saxaabi jaliil radi allahu ta ana rasul rasulka sal sl rasulkan wuxuu yidhi ixfiruu warqoda qubuurta dadka shuhadada u qoda waaxsinuu qoditaanka iyo waasicintana wanaajiya wadfinuu duuga alinayn laba iyo alaaa saddexna hal meel ku wada duuga waqadimuu agtarahum kan ugu badnaanta badan qur'aana agga qur'aan xifdinta hormarya ayuu nabig sal la sl markuu qur'anka xifdintiisa qiimaha uu leeyahay garto man yuqadamu yaa la hormarini waa mxuaha qof qur-aanka badan wa xadiidka laba kun laba kun iyo toban toban iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala imamu abarna maxamed mansuur aljawaas waa iqatun qala xadaثna سfyaan ibn cuyeyna waa imaamka qaala xadaثna ayuub askhtiyani can xumayd ibn hilaal wahiqaة caalim can hisham ibni caamir saxaabi jayda radi اlah ta qa wuxuu yihi saxaabigaas qutila waxaa la dilay abi aabbahay ayaa la dilay oo ah caamir yowma uxudin maalinta uxud ayaa la dilay shahiidan in shaء allah faqaala nabiy nabig wuxu yhi sl sl ixfiruu qoda wawsicuu waasiciyi qubuurta waaxsinuu wanaajiya wadfinuu duga alatnayn laba iyo waalaaa fi lqabri hal qabri ku duga waqadimuu waxaad hormarisaan agtarumkan ugu badnaanta badan qur'aana xagga quraan xifdinta hormariya ayuu nabiga leh sala allah alay slam marka yaa la hormarinaya haddii dad badan in meel lagu wadaasa ay noqoto ninka ugu qaarisan oo qur-aanka ugu yaqaana ayaa la hormarinaya saas ayuu nabiga amar ku bixiy sal slm waayahay fa kaana abi aabey wuxuu ahaaday aalia alaaa saddex mid saddexay ayuu ahaa wa kaana wuxuu aad agarahum qur'aanan kan ugu qur-aanka badan faqudima isaga ayaa la hormariyey radia allahu tacala canhu arda baabu ikhraaji اlmeyiti meydka in la soo saaro min alaxdi iilka laga soo saaro bacda an yuudaca fiihi marka la dhiga kadib in laga soo bixiyo haddii arrinkeenta ay imaado arrinkaasaga inay dhibaato lahayn ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala imam nt akbar axaari ibn miskiin qira'atan caleyh waan asmac axaari ibn miskiin iqatan dabt waa taqaanaan waa sheekha alimaam anasaa'i uu ugu qaadan jiray si aanan toos ahayn sababtan waad garanaysaan waa waan asmac can sufyaan wuxuu ka wariyey ibnu cuyayna qaal wuxuu yihi samica wuxuu maqlay camr ibnu diinaar waa dabt jaabir ayuu maqlay yaquul isagoo ata nabiyu nabigan wuxuu yimid sal sl cbdallaahi ibnu ubay ayaa u yimid bacda cabdulaahi ibnu ubay oo wiilkii bacda maa udkhila marka la geliyey fii qabrihi qabrigiisa ata nabiyudha marka ata nebiyu nabiga ayaa yimid wiilkii maahan ata nebiyu nabiga ayaa yimid sal sl cabdallaahi ibna ubay ayuu yimid bacda maa udkhila fii qabrihi marka qabriga la dhexdhiga kadib faamara bihi nabiga wuxuu faray an yuraja in lasoo saaro faurija waa lasoo saaray rajadaas aniga ayaa ku daray faamara bihi wuu faray ay an yukhraja in lasoo saaro faukhrija markaasa wa qabriga ayaa laga soo saaray fawadacahu calaa rukbatayhi labadiis jilib ayuu saasa u saaray wa nafada calayhi uu ku afuufay min riqihi candhuuftiisa ayuu nabiga ku tufay sala allahu alay waslem wa albasahu wuxuu u xugiyey qamiisahu qamiiskiisa ayuu nabiga wuxu yh sal slm wallaahu aclam ilaahay meeshuu geyna ninkan isaga ayaa yaqaano sidaa weyaan xadiidka laba kun iyo labaatanaad waa xadiid صaxiixa qala imam abarana xusein ibn xurayf wa qaala xadaana alfadl ibn muusa asinaani wa tabtun rubama aqrab can xusein ibn waaqid اmarwazi wa lahu awhaam qaala xadaana camr ibn dinaar waa imaamkii qaala samictu waxaan ka maqlay jaabir radi allahu taala anhu yaquul isagoo leh ina nabiya nabigeena sal sl amara wuxuu faray bicabdillaahi ibn ubay ayuu faray ay an yukhraja in qabriga laga soo saaro fauhrija faahrajahu min qabri qabrigiis ayuu ka soo saaray fawadaca ra'sahu calaa rukbatayhi labadiis jilbood ayuu nabiga saaray sal sl madaxiisii fatafala fiihi min riiqihi canluftiis ayuu muxuua kaga tufay ama ku tufay wa albasahu qamiisahu qamiiskiis ayuu xihay qaala jaabir wuxuu yihi salla caleyh wuu ku tukaday wallahu aclam ilahay aan ogsoon meesha uu ku dambayn doo ninka asaga ilahay baa ogsoon laakiin ilaahay subxaana wa tacaala munaafiqiinta meeshuu ku sheegay waa taqaanaano ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar meesha ay joogaan meel ka liidan ma lahan in la geliyana waxay ku mudan yihiin ikhwaani gaalku waaba cad yahayo oo warkiis waa la yaqaanaa qofka muminka aliimaankan ah, waa la yaqaanaa laakiin dhib muslim dhib muslim munaafiqun agtiisa ka day gaal hadduu dhibo qof muslim ah munaafiqun baa ku daaban meel kale u raadinina intaanu dhiba ummadda maanta haysato oo dulliga uu ku dhacay oy gaalo ka adkaatay dhaqaalahoodii lala wareegay dalalkoodii lala wareegay maamulkoodii ii lala wareegay dhan walba lagala wareegay xataa dastuurkoodii laga wareg qur-aankoodii agga la dhigayo muxuu ahaa qur-aan shaydaan faransiis laga keenay muxuu ahaa looga dhigay dastuur waxaasoo dhan cidda u kaalmaynaysa kuwaan safka hore ku jiro masaakiinta maahan oo ilaahay caabudan maahan waa munaafiqiin oo mararka qaar laga yaabo xataa inay kaa aqoon badan yihiin kaa duubwan yihiin mararka qaar waxaa weeyaan inay adig diinta kaa xigaan sheeganayaan kuwaas iyaga ah ayaa waxaa weeye waana munaafiqiin ficlan ninka gaalka ku daaban oo ku muxuuah ku qodban oo gaalkiiba aadan gaari karin war waxaan iga dhaaf aadan dhihi karin isagaba laftarkiisi muxuu ah u ah gabaad mushkilada ummadda haysa taas weeyaan marka in ah, munaafiqiinta fi darki اlasfali min annaar oo fircawn laga hoos mariyo halkaa la geeyo way mudan yihiin shaki ma lahan ilahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala nifaaqa allah naga badbaadiyo annaga munaafiqiintan allah naga qabtay iyo wixii eh, noocaas ahba xadiidka laba kun iyo h baabu ikhraaji اlmeyit min alqabri qabriga meydka laga soo saaro ayuu baabkan u baab yahay bacda an yudfana in marka la dugo kadib yacni meesha la yidhaahdo iilkan waa laga soo saari karaa godbeenaadka caadiga iyo qabrigan waa laga soo bixin karaa haddii arrin keenta ay dhacdo marka la gelina hadii uu dumo qabrigii meydka ma lagu dul dumini marka sabab keenta haddii ay imaado qadiyadda marka nabigeena usoo saaray waa inuu ku tukada oo dharka u xira marka waxaa looga qiyaasanayaa arrin kasta oo muhiim ah oo meydka in lasoo bixi keensanaysa haddii ay imaado in laga soo bixin kara iilkan waa laga soo bixin karaa qabrigan waa laga soo bixin kara xadidka laba kun iyo ko iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qala imam nasai abarna alcabaas ibn cabdilcadiim waaiqat xaafid can saciid ibni caamir adubci waaiqat saalix can shucbat waa imaamkii can ibn abi nujayx masaasaa idiin qoran najix mise nujayx sheekh maxaa ku qoran sheekh nuur najiix waaya an ibn abi najiix cabdillaahi ahaqafi weyn waa iqatun rumya biاlqadar warubama dallas can caطa ibn abi rabax waa iqatun eh, faqiihun faadilu kaiiru irsaal can jaabir bn cabdillahi radi allahu ta anuma qal jaabir bn cabdillahi dufina waxaa la dugay macaabi aabbahi waxaa lala dugay rajulu nin baa lala dugay fi lqabri hal qabri ayaa lagula dugay falam yaib qalbii qalbigayga muusan diib noqonin kumar hale noqonin xataa akhrajtu ilaa ka soo bixiy wadafantuhu aan duugo calaa xida aan gooni u duugo wuxuu leeyahay marka aabbihiis uu soo saaray dhowr sano saddex sano ka badanay ahayd wax yar oo muxuu aha tin yar oo ciro ahayd oo dhacday inta kale waa sidiisi wax isbedela ma jiro saas weyaan baabu salaat cala qabri qabriga in lagu dul tukada baabkan ubaabi inay mashruucto dhib lahayn xadiidka laba kun iyo labaiyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imamu nas alay abarana cubaydulahi bna saciida abuqudaamata sarksi weyaan iqaة maأmuun suniy qaala xadaثana cabdالlahi ibn numayr alhamdani wa iqaة saaxiب xadiiث qaala xadaثana cثmaan ibnu xakiim alanصari wa iqa khaaraja ibnu zayda wa iqaة faqiih ibnu haabit weyn can amihi adeerkii yaziid ibnu haabit waa صaxaabi jaliil radia الlahu ta arda anahum iyaga saxaabadii kharajuu waxay la baxeen maca rasuuli ayaa la baxeen sal slm daata yowmin maalin maalmaha ka mid a ah. fara'aa wuxuu arkay nabigeena sal slm qabran qabri jadiidan cusub fa qaala wuxuu yidhi maa haada qabrigan cusub muxuu ahaa qaala waxay yidhaheen haadihi tanaytu fulaanat waa heblaaya mowlaatu bani fulaan reer bani fulaan ama reer hebel gabadhii ay xoreeyeen weeyaan facarafa rasuula nabiga lagu garta sal slm maatat waxay dhimatay duhran xilli duhur ay dhimatay wa anta adigana naa'imun aad jiifto qaa'ilun mid qayluulsana aad tahay falam nuxiba maanan jeclaan an nuuqidaka inaan ku kicino biha ayada sababteeda inaan kuu kicino maanan jeclaanin faqaama rasulla nabigu istaaga sal slm wasafa annaas wasafa annaasa dadka ayuu safay khalfahu gadaashiis ayuu safay wa kabara calayhi arbacan afar jeer ayuu marka ah, ah, ah, takbiirtii uu nabiga ku dullahay ku dulqaaday sala allahu calayhi waali wasalam uma qaala wuxuu yidhi intaa kadib laa yamuutu ma dhinto fiikum dhexdiina meyitun qof dhinta maa dumtu intaan daa'ima bayna adhurikum dhabarkiina inaan joog intaan dhexdiina jooga ilaa haddii ay dhacdo aadantumuuniya waad igoysanaysaan bihi isaga iogeysiya ha iga qaranina fa ina salaatii salaadayda lahu isagaan ku tukada raxmatun naxariisay u tahay yuu nabig sala allahu calayhi waaalihi wasalim wasalam wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum marka salaaddii caadigii ahayd iyo ducadiiba way dhici oo salaada cadiina waa ku tukanayaa sidoo kale waa ducadii khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim udcuy ina salaataka sakanu lahum marka markuu nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam uu ku tukanaa meydka uu u ducayni marka ducadaas raxmad ayay u tahay weeyaan saas ayuu nabigeena cadayna sal slam xadidka laba kun iyo iyo macal salaadaba xadidka laba kun iyo saddex iyo labaatanaad waa xadid saxiixa qala imam nas abarna ismaaciil mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaثana khaalid ibn xaariث alhujaymi can shucbat waa imaamka can sulaymaan ibn abi sulaymaan الshaybaaniy waa iqa can الshacbi imaamkii weyaan iqatu faqiihu habtun haakada akhbaranii man mara qof soo maray akhbaranii waxaa ii sheegay ayuu yidhi man saxaabi mara la soo maray maca rasuulilah rasuulka alla maciisa ama la jirkiisa calaa qabrin qabri la soo maray ayaa ii sheegay qabrigaasoo muntabidin meel gooni ah ku yaalla meel bannaan ahoo cid kale ay kula aasnayn ayuu ku aasan yahay muntabidkaas fa ama hum markaasuu nabiga imam u noqd sal slm wa khalfahu gadaashiina saf ayaa safmay qultu waxaan idhi man huwa ninkaas waa ke yaa abaa camar abu camarow ninkaas waa ke ninka oo nabiga la jiray sal slm oo safka la safayo ninkaa duurka keligiis ku asnaa kula tukada ku ahaa qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas waa cabdullahi bn cabaas radia allahu tacaala canhuma xadiidka laba kun iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna yacqub ibn ibrahim adawraqi waa xaafid qaala xadana hushaym bashiir alwasiti soo mis waa nin kale y gacan kuma haysta ya maxaa tiri hushaym bashiir hushaym inuu yahan umalaynaya alwasiti waay qaala xadaana shaybaniy qaala shaybaniy wuxuu yidhi amba anaa waxaa noo waramay ya akhi hushaym aragtid xadiidka laba kun iyo afar iyo labaatanaad alfein arba ishriin waxba ma hayst waa sita sooma ha waxaa weyaan iqatun waxaa weeyaan habtun kahiir التdliis qaala الshaybani shaybanigan muxuu ku sheegay laftirkiisi miya waayahay qaala wuxuu yidhi shaybaani wuxuu yidhi sulayman bn abi sulayman waa iqa waxaa noo warramay amba'na wuxuu nooga warramay can shacbi ayuu nooga warramay qaala wuxuu yidhi akhbaranii waxaa ii warramay man ra'a nabiya qof nabi arg sal slm marra isagoo soo maray biqabrin qabr qabri muntabidin qabrigaasoo meel duur ah keligii ku yeelo ama gooni ah fasalla calayna buu ku tukaday sal slm wasafa asxaabahu saxaabadiisna way safeen kalfa gadaashid ay safeen qiila waxaa la yidhi man xadaaka xadidkan yaa kuu sheegay saxaabiga kuu sheegay waa kee qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas <laughs> nin kale maaha waa iska gaabanta xadiidka laba kun iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiix bimaa qabla waa xadiidka ka horreeyay ayuu saxiix ku noqonaya qaala imam nas akhbarna almuqiira ibnu cabdiraxmaan alasadi waa iqa qala xadaثna zayd ibn cali الnakhaci waa saduuq wa huwa abu usama weeyaan qala xadaثna jacfar ibn burqan alkilaabi mowlaahum saduuq yahimu fi xadiiثi zuhri can xabiib ibn abi marzuuq الraqi wa iqaة faadil can aطa بن abi رbاح can jaabir بn cabdالlahi radي الlaه ta ana nbiy nabgena sl slm sallaa wuxuu ku tukaday calىa qabri imra'atin haweeney qabrigeed bacdamaa dufinat markii la duu kadib ayuu ku tukaday salى الlahu عalيه waslam marka aan soo marnay oo ilaa muxuu ahaa afarta ah dhammaan wuxuu imaam ku soo deliishaday in qabriga markii la dugo kadib lagu duuldukan kara ayuu nabigeena sal اla alي eh, inuu sameeyey ayuu imaam ku soo deliishaday marka inay dhib lahayn haddii aad aragtay qof qabri dul taagan oo salaatuljanaase ku tukana ha la yaabin waxba dhiba ma lahan sidaa ula socda waaya baabu alrukuubu bacda alfaraaqi min aljanaasa baabu rukuubi koritaan la koro ayuu baabkan u baab yahay gaadiidka la saarnaa bacda alfaraaqi markii laga faaruqo min aljanaasati janaasada marki laga faaruqo kadib in qofka gaadiida iska koro dhib inay laheen inaad inta la wada xataa uu eh, gaadiid saarnaada inay dhib laheen waa tii aan soo marnay waa tii aan soo marnay oo ninka ahaa alxa uu faraska ku kicin jiray waxaa xusuustaan raggii tartiibta u socday oo lagu farxi jiray xadiidka laba laba kun iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala alimam aleyh ramat la abarna axmed ibn sulayman ruhawi wa iqat xaafid qala xadaana abu nucaym alfadl ibn dukayn wa iqat tabt wa yaxya ibnu aadam alqurashi mowlaahum almuqri iqat faadilu xaafid wayaan qala xadaana malik ibnu miqwal الbjلي wa ثiqة tbt can simak بn xrb wa صaduq wariwaayaة can ikrima waxaa weeyaan khaaصaة muطaribة can jaabir bn cabd lahi radi an jaabir smrata radi الlahu ta arda qala wuxu jaabir smra kharaja rasul nabiga al ayaa baxay calىa janaaزati janaaza calىa janaaزati abi daxdax ninka abudaxdax la yihaahdo janaazadiisa ayuu nabigeena u baxay abudaxdax ma taqaanaa rabix albeyxu abadaxdax yaa rabixa albaycu abadaxdaax falamaa goortii dhammaan waa la wada dhintay nabi maxamedaa dhintay sal slam abudaxdaxa dhintay abuu alxa dhintay cid baaqi ah ma jirto annagana dhammaanteen waan wada tegaynaa kullu nafsin daa'iqat اlmowt habay yaraatay eh yacni kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika diljalaali wاlkraam yani baabkaas baab u baahan wayaan in aada lagu diyaar garowno aada lagu diyaar garowno marka inta hadda un aan dhaqdhaqaaqayno oy fursadda horteenna taallo aan dhaxda xirano inta qur-aan la akrin kara hala akriyo inta alla la tuugi kara hala tuuga inta dikri lala imaan kara halala imaado inta salaad dukan kara hala tukada intii sadaqo lala bixi kara halala baxa inta diin la baran kara hala barto inta diin la faafin kara ha la faafiyo inta nusxi muslimiinta loo samayn karaa loo sameeyo qofka fursad wuxuu haystaa maanta aan inaba caadi ahayn aan inaba caadi ahayn ayuu haystaa khayr yar ood social media ku qortay ama adiga aqoonteeda lahow ama ummad kale ka soo qaadee ama aad sii faafisay ayaa laga yaabaa inaad ilaahay subxaanahu watacaala khayr badan aad qiyaamo kaasiyo aadna filaynin marka yaan accounkeena isku yaraynin hadda maanta haddii aan awood u leenahay nin walba annaga naga mid ah akawnkiisa lacag muxuu gelin lahay khiyaariy barka warraba maanta haddii la yidhahdo lacagta waa iska tuuranta akawnnadan waa ujeedaanoo first community waxaan kulli waa iska bangiyadooda tuuran dhinac walba ay kaa jiraan bangiyada marka intaa rabtaad gashan karta haddii maanta lagu yidhaah maxaad gashan layd amed eh? maxaad gelin layd <laughs> aw sheekh muuse aw shamus maad gelin lahayd wax badan haddii lagu siiyon tiro lahayn may yani haddii masaajidkaan buuxo dolar ahaa halkaan yeelin adaan iskale akaankuso oogo fiican ma geliseen wax badan oo gelin lahaa waana saas waa saxwa wax badanaad gelin lahayd nin walbana waa sidaas anaa gelin lahaa adinkaa gelin lahaa qof walbaa gelin shaki ma laha marka hadda waxaan haysanaa marka weliba accounkaas waa la jabsan karaa accounkaas waa bangigaa xirmi kara accounkaas waxaa weyaan waad ka dhimanaysaa wamaa ilaa dalik laakin account aakhira waxaa jira wix aad gelin lahayd waa ku diyaar waa qur-aanka akhrintiisii oon xad lahayn waa allabaryadii oon xad lahayn waa dikrigii oon xad lahayn waa sadaqadii oon xad lahayn waa salaadii oon xad lahayn lagaama jabsanaya xaaraan tijaaratan lan tabuur waa tijaaro aanan khasaaro aqoonin kama dhimanaysid abadan waa meeshaad u dhiman lahayd ba u socotay marka akoontiyadaas iyada ah wixii aan gelin karin aan gelina ya yaa laytanii qadamtu lixayaatii wax xayaatada runta taas wa haddii aan wax u lahaa marka baabkaas baab sahlan maan ilahi waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu nagu aadiyo inaan muxuu ahay si fiican ugu faa'idaysano adduunkan aakhirana uu naga aqbala oon janno ku helno waay qaala wuxuu yihi nabigeena qala wuxuu yihi jaabir bnu samura kharaja rasuullah nabigaal ayaa baxay sal slm calaa janaazati abi daxdax ninka abu daxdax la yihahdo janaazadiisa ayuu raacay falama goorti rajaca uu soo noqday nabigeenna utiya nabiga waxaa loo keenay sala allah slam bifarasin faras ayaa loo keenay farakaasoo maxaa idiin qoran maya faraska sifadiisaan rabaa waxaa weya waa wax aad u adag wax aad u adag waana ya macruura wa mara mu rawra murawra murawra wa murawra laba tarab waa la kordhabi murawra alif ayaanu dambeeya oo maqsuura rawra oo waxaa weeyaan aanan lahayn koorihii aan lahayn waa oo curyaan waa camal ya dalalacam ya sheekh saasuu yidhi dalalaca aniga fardaha maba aqaanaba weligay <laughs> ummaddan fardaha yeelata kuma jirno annaga meelahan awrta iyo waxyaabaa na weydiiye ya sheekh ha caadigiisa ha mucrawra mucrawra saa weeyaan akhrintaan rabaa muhiimadda waa kahorey wax ma saarno laakiin waxaa muhiim inaad akhrinta in la saxo bifarasin baa muxuu ahaa eh, nabiga loo keenay sal slm mucrawra cadaysinna axsanta cadaysinna bas cadaysin waxaan kalaa nagu dhimina farakiba <laughs> farakiba markaasuu nabigeena koray sala allahu calayhi waaalihi wasalam wamashayna macahu annagana waan la soconay muxuu usoo qaatay imaamka cali ramatullah xadiidkan in qofka markuu meydka duuga inuu gaadiidkiisa kori karo ayuu usoo qaatay oo dhib lahayn baabu ziyaadati cala qabri baabu ziyaadati cala alqabri qabriga in la kordhiyo oo la ziyaadadiyo la ziyaadiyo ayuu baabkaan u baabiyay intii intii caadiga meydka u jiray in aad ugu dheer oo lasii waasiciyo aad loo weynayo wixii ku soo arooray ayuu baabkaan u baabiyay xadiidka laba kun iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas aleyh ramat lla akhbarna haarun ibnu isxaaq alhamdani waa saduuq qaala xadaثana xafs ibn khiyaas wa iqat faqihun tagayara xifdu qaliila qaala xadaثana xafs weyaan ibn jurayj cabdimalik bn cabd jurayj wa iqatu dabtun yursil wydlis can sulaymaan ibn muusa alqurayshi alumawi mowlaahum saduuqun faqih fii bacdi xadiiثihi liin wakhulita qabla mowtihi biqaliil ikhtilaadna wuu jiraa oo intuusan imanin ka hore wax yar waa musa eh, sulayman ibn musa weyaan can abi zubayr maxamed ibn zubayr weyaan maxamed ibn muslim eh, eh, tadrus hy waa saduq can jaabir bn cabdillahi wuxuu ka wari radi allahu taala arda qala wuxu jaabir nahaa rasuula nabi al wuxuu diiday an yubnaa in la dhiso cala qabri qabriga la dhiso aw an yuzaada calayhi in intii caadiga ahayd in ka dheer la ziyaadiyo oo laba qabri camal laga dhigo wuu diiday aw an yujasasa in la nuuradeeyo زiyaada sulaymaan ibn muusa wuxuu ku kordhiyey aw an yugtaba caleyh in qoraal lagu sameeyo intaba nabigan waa diiday sal slam qubuurtan hadda su-aalaha beryahan aadka u badan waxaa ka mid a waxay leeyihiin weliba khaasatan gabdhaha ayaa u badane waalidkeen wuxuu ku dhintay meeshan wadankan qubuurtana waa la qofaa oo la muxuu ahaa faagaa khaasatan koryoko iyo meelahan inkastoon langata ma ma jir lama lama lama lama hadda ka hor weli ma maqlin marka sidaa darteed haddii aad derbi yar adhab ku siina sida qolya hindidi iyo sawaaxiliga ay sameeyaan muslimiinta aan samaynay see waa ay leeyihin ka dhaaf iska dhaaf waa la diiday hay haddii aan muxuu ahaa aan eh, dhagax iyo intaan u qorno aan magaci dhab ku siina ka warraba waa la diiday iska dhaafa waxay noqonaysaa qadiyad aslan kaas wuuba dhintay khalaas adna waad ka daba dhimani dadka qaar waxay u haystaan in qabrigan ninkaa waa dhintay isaga iskasii iska sii jooga weligiis boqolkiisa loo damba ad sii jooga waxaas ma jiraan teg adna waa ka daba tegi wabilahi towfiiq waxaana ka horeeya camalkiisa ilaahay uu geysta bas shaki ma lahan qofku inuu calaamo yar dhagaxo yarood muxuua ah, iyo ah, alwaaxo yar iyo geedkoo yar inuu suro oo muxua ku garto ee ku calaamadaysto waxba ishkaal ma lahan laakiin qoraalna lama ogola tajsiis in la nuuradeeyan lama ogola in la dhisana lama ogolo intaba wax la ogolaya maaha nabigeena ayaa diiday sala allahu calayhi waali wasalam mararka qaar qubuurta in la qariyo oo iska qarsoomaana khayr badan maxaa yeelay shirki ummaddan ilaahay uu khalqayo nebi aadam ka farcantay abnaa aadam shirki dhaca kan u horreeyey uguna dhibka badnaa wuxuu ka dhacay qabri qubuur dad qabrigoodii uun muxuu la qurqurxiyey oo sawirro la sarsaaray oo la nuuradeeyey ay ka bilaabatay ilaa markii dambe ay noqoto kun sano falabia fiihim alfa sanati ilaa khamsiina caaman sagaal boqol iyo konton sano kun konton dhiman intaasu wuxuu la xarbinayaa war waxaan qabuur weeyaan waa dad dhintay asnaam weeyaan ha caabudina ayagan ay la taagan yihiin wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum ilaahyaalkiina haka tegina walaa tadarunna waddan waa meyd qof dhintay oo saas la yeelay walaa swaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra kuwan hadda taagan oo shee cabdiqaadir ah halkaad la booday oo waxaa weeyaan wax walba daadina lah iyo kuwaan isku jiday hayaan isku jid xaqiiqo nimi u moogtahay mararka qaar haddii dadka qaarkood eh, la salsalaaxo oo waxaa weeyaan la yidhahdo warbalu yarkaadiya aad ha ugu fiijina islaamnimada la yidhahdo ya oo idaa akramta alla'iima tamarada waxay yidhahdaan idaa akramta alkariima malaktahu waidaa akramta laimata man rada qofka macdanka iyo sharaftala markaad adig karaamayso ood yara mxuu aha yara susubagto ood adiga wanaagna oad la rabtaa malagtahu waad hananaysaa ixsaan baad u samaysay wahaakada ile qofku isku wuu xishoonaya ninkaan isaan buu kuu samey aad yeeli bal adigana ka xishoo oo waa qofka kariimka oo macdanka sharaftala u dhashay waidaa akramta laima laim maxaad tirahdaan lain maxaa lagu sheegi karaa ya la'iimka waxaa weeyaan waa wax aan qiimo lahayn wa ya ya qof liita alla'iim ma huwa ya waxuu ila ogsa ya waxaan rabay yani qofka marka liida magac soomaalida kolley calan iyo waxay dha meel dhanba ayla aadaan moogta marka magac af soomaaliga ayar culuso waxaan rabay oo hal mar aan mid xun iyo mid liita iyo kuwaas maaha eray bixin fiican inaan la hedlo oo la dhacno laakiin gacan kuma hayno sheekh faaruq caleyh raxmat ullah ayaa waxaan yihi qaamuus af soomaaliya socdo haddii maanta u noolaan la weydiin lahaa meel unba saa u saari lahaa marka waxaan kala jeedaa wa idaa akramta la'ima kan la'iimka oo liita macdanka xun markaad karaamaysana tamarada ubu kugu kibro sanku kaaga istaagi aad siisay waad karaamaysay boos fiicanaad fariisiisay wuxuuba u arkaaba inaad addoon u tadi way jirtaa la socda marka lidaalika macruufka iyo sharafta meelaha mudan ayaa la dhigaa mararka qaar meela aan mudnayn lama dhigo lama dhigo diinta ilaahayna waxaa weeyaan yaa lagugu dulaysan abadan tawaaduca qaarkiis mararka qaar waa in tirado kir ood qofka iska celisa alimaam shaafici wuxuu dhihi jiray caleyh raxmat ullah man istuqdiba falam yaqdab fahuwa ximaar man istuqdiba falam yaqdab fahuwa ximaar qofkii laga caraysiiyo oonan caroonin waa dameeru dhihi jiray macnaheeda maxay tahay yacnii aqalla shay wii ha ku dhibeeno laakiin waa is waa ishananaysaa waxaad la imaanaysaa muqtada sabri aad la imaanay laakiin ardaal kasta inuu iska kaa muxuu ahaa ajugaysto oo ardaal kasta mxuu ah madaxaada ku socota ha yeelin abadan weliba khaasatan markaa qofka qof akhyaar ah oo ummadda sharafka dhexla u yahay amaba dhaqaalaha ku ahaado amaba madaxnimaha ku ahaado amaba cilmiha ku ahaado amaba horjoognimaha ku ahaado inay araadish ku ciyaaraan maya lama yeelaayo lianna ummaddiya burburi dadka way silmayaan way baaba'ayaan ardaal kasta marka wuxuu iska laacayaa qof kastoo akhyaar aha marka muhiimadda aan kala dilla waxay tahay niminkan maanta la taagan ilaahay keyrkiisa ha la caabudo ilaahay toos looma tuugi karo la taagan oo dadka cuquushooda inay ku ciyaaraan rabaan runta in loo sheego waa oo la yihahdo waxaad la too tihiin kuwii yidhi wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa swaacan walaa yaquuثa wayacuuqa wanasran salaadiga bixi iyo um, caalimaa tahay iyo ilahay keyrkii waaana ilaahay toos looma tugi qofkala salaadiga bixi lama dhahay runtaa loo sheegi haddii halkaas aan la marinna wallahi waa laisku milmi waa la baabi'i shirkiaa lagu baaba'aya marka ragga qaaroo muxuu ahaa baasha saari jiray waa in muxuu aha hortooda laga qaado birta laga qaada oo la yidhaha yo saara adinka shaqadaas alahaan jirteen leanna xaaladda ay maraysa xaalad khatar wa ikhwaani marka masaladaas ayada yaan la fududaysanin yaanan loogu reer magaalaynin nin ilaahay kayrkiis dadka ha tugeena la waxaa la dhihi karaama ma lihid ilahay kayrka lama tugaayo beenalaata la dhihi looma naxariisanayo baabka isaga ah mujaamala ha laga baxa isaga iyo qolyihii reer muxuu ahaa quraysheed oo maa nab maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ilى اllahi zulfan way sinmayaan kuwii lahaa laa tadaruuna aalihatakum nabi nuux way sinmayaan haddii aad jaahil yahay oo loo sheega oo wixii warjoog la yihah o la keri waayo waa la dushaa laga saaray haddii la keri waayo dushaa laga saaray laakiin haddii un muxuu ahaa inta meelahaad adhudhuumana waa baab kale laakiin marba hadduu banaanka soo istaago dhagaha lagu dhufani xaqiiqo waa taa ayada ikhwaani mujaamalo ma jirto baabka asaga mujaamalo waa dhamaatay lianna waxaas wax sooba ad arkaysaan dacwadiyoo taagan raggeeda ay nool yihiin oo dhallinyaro yihiin ya oo shali ay tahay ayaa maanta aad qof la soo istaago ilahay keyrkiis muxuu wax ilahay toos looma tugi karo oo social media la soo fariisanaya waaya marka qubuurta fidna halkaas ugu horreysa qubuurta shirki kii ugu dheeray ugu dhibka badnaay qabri ayaad ka bilowday hadda ummad waa looga yaraan waa qubuurtii dadka dhintay haliska celiy ummaddaas dadka wuxuu celin raba shirkigii gaalnimada ku shubira waaye a sanadka ay dhinteen iyo ha way ku qoran yihin waa dhaqan gaalada looga dayana moogta gaalada yaa ka sokaysa qubuurta langata gaalada yaa ka sokaysa gaalada yaa marka asaas samaynayaan nabigan wuxuu yih sal sl latattabicunna sanana man kaana qablakum maxaa u dambeysay xataa eh, low dakhaluu juxra dabbin dakhaltumuuh soomahayn gaaladii yaa ka sokayso qaybtan soko muxuu ahay dhul weyn haystaan iyagiya marka maalinta qofkaan hadda shay taariikhdii maalintuu dhintay wuxuu ahaa sawirkiisii wixyaa ku dhegan wayna soo dhow yihin mogta dadki marka gaalnimadii gaaladii waxay samaynayeen ay ku dayanayaan marka waa jaahiliin ummaddan soomaaliyeed oo intaan dacwo iyo culimo iyo qur'aan iyo adduun iyo khayr ah ayaa la kerlaya qaarkood ay fakarayo la taagan yihin ilahay khayrkiisa toosaa loo tugo ilahay aan toos loo tugin la taagan ilahay ha loo sii mara kuwaas dadkaan ad aragteenoo daraful islaamka joogo oo weligoodba xataa qur-aan aan dhamaynin oo meel tafsiir lagu akrinaya indhahood aanan saarin oo magac un tawxiidka ku gaaladanba xataa aabbahood aabihiis waa gaal adeerkiis waa gaal wahaakada marka waxan waa dadkii wii wax badanaa khariba marka waxay u baahanaysaa dadka in loo sheego oo la yidhaahdo lakum diinukum waliya diin wax lalahaa jiro baabka isaga in si fiican calankaas la qaado waa dayarta khaasatan dhalinyarada lakum diinukum waliya diin in dadka la kala saaro gaal dhaqankiis waa gaal io dhaqankiis muslim dhaqankiis waa muslim annaga isku diin ma nihin isku dalaanna laakiin isku diin manihi lakin isku dal ayaan nahay masaalixda <laughs> dalka aan wada leenahay laakiin isku diin ma nihin adi waxaa tahay christan adi yahuud aa tahay adi buudi aa tahay ana muslim ana khaalis ah naam hadduu xataa soomaali yahay magac ayaad kugu sirna iyo afkaanaad ku hadla hadduu islaamnimadii muqtadaheedii wixii keensanaysa oo ka baxa kuwaana isku diin yihin ana isku diin ma noqonayn markaas marka masalada ayada ikhwaani xoog ha la saaro tawxiidka hala waardiyeeyo tawxiidka hala waardiyeeyo induubweyn haddii aad aragtaan oo waxaa weeyaan tawxiid tawxiid aad udhigteene dadka salaada bara oo soonka bara waa dadka wada muslimiin waa runta muslimiin laakiin kuwaan naga celi marka hore waa runta kuwaan muxuu aan ah la taagan ilaahay toos aan loo toogin kuwaas markaad aamusiis annaga markaasaan aamusayna lakiin inta ka horraysa maya habeeni maalin waa lawaaqi tajsiis اqubuur qubuurta oo la nuuraday ayuu baabkan u dhaabay xadiidka laba kun iyo ya albina al qabri miya baab bina al qabri qabriga oo la dhisay baabka hore xadiidka laba kun iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala alimam nasbi alayh akhbarna yusuf bnu saciid almisaysi wahiqatu xaafid qala xadaثana xajaaj ibnu maxamed alacwar wahiqatun habtun ikhtalata fii akhiri cumrihi lama qadima baqdad can ibni jurayj qaala akhbaranii abu zubayr annahu samica jaabir bn cabdillahi radia allahu tacaala canhuma yaquul isagoo leh nahaa rasuullah nabiga wuxuudiiy sal slm can tajhiizi qabri qubuuri qubuurta in la nuuradeeyo waa diidey nabigeenna diiday sal slam aw yubna calayha in la dhisana nabigeena wuu diiday sal slm aw an yejlisa calayha axadu ama qof inuu ku dul fadhiisto nabigu waa diiday in lagu dul socdana waa la marka aad wa markii quburta laaasa qubuurta layska ilaaliya lagu dul soconaya lagu dul fariisan baabu tajsiisi qubuuri qubuurta oo la nuuraday ayuu baabkan ubaaba xadiidka laba kun iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas a akhbarana cimraan ibn muusa alqazaaz aleyfi waa saduuq qaala xadaana cabdulwaariث ibn saciid ataymi wa iqat dabtn rumi biاlqadri walam yahbut qala xadaثna ayuba can abi zubayr an can abi zubayr can jaabir bn cabdilahi radi allahu ta anuma qala jabir bn cabdilahi nahaa rasul nabig wuxuu diiday sal slm an tajsiis اqubuuri qubuurta in la nuuraday ayuu diiday salى اllahu alayhi waalihi waslem baabu taswiyati اlqubuuri idaa ruficat qubuurta haddii kor loo qaado in la simo ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qال الإmام ن أخبرna سليم بن داوuد المhري واثقة qال xadثna بن وهب cبدالله بن وهب واثقة xافظ qال أخبرنيi cمر بن حارث واثقة فقيه xافظ أن ثمامة ابن شفي الhمdاني واثقة xadث وuu sheeg qال u كuنa wxaa فضالة بن عuبaيدة بأرض الروم ayaan joognay waa صحاaبي جليiلة فضال بن رضي الله عنه أرضاه arlada nimanka reer يurub لنا nin صاaحب anaga len ayaa la oofsaday فأمرa فضالة wuxuu udaala wuxuu faray biqabrihi qabrigiisa kor baa loo qaaday fasuwiya waa la simay uma qaal wuxu yidhi samictu rasul an ka maqlay sal slm yaamuru isagoo fara bitaswiyatiha in la simo hore kisto aan soconayna waan yara soconayna kisto sida xaliyo kale kuma dhigayn ya sheekh a may calaamo yar may wax yar ha wax yar ha laakiin aad in loo dheeray maaha aday hal taako hal taakoo kale ha laakiin simitaanka dabcan mararka qaar mood kor baa aad loogu qaadi qubuurta qaar waad aragtay in kora loo qaadiyo ilaa qofka halkaas garbaha la gaarsiiyey taasaa la diidaya waaya xadiidka laba kun iyo kob iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala aimam nas abarana cmr bn cali falas wa iqat xaafid qala xadaثna yaxya bn sacid اqaطan qala xadaثna sufyan sufyaan ibnu thawri weyaan can xabiib ibn abi haabit wa iqaة faqiih jaliil can abi waئil shaqiiq ibn slma wa iqaة mkhadrm can abi اhayaaj xayaan ibn xusayn weyaan alkufi wa iqa qala wuxuu yihi qala cali bn abi alib wuxuu yihi radi allahu ta arda alaa abcaثuka maan ku diro abilhayaajow calaa maa shay maan kula dira bacanii calayhi rasul rasulka all uu ila diray sal slm an laa tadacana inaanan ka tegin qabran qabri mushrifan ee kor loo qaaday ama kor u qaadan ilaa haddii aad aragto sawaytahu waad simaysaa walaa suuratan sawar fii beytin guri isaga dhegan ama muxuuha dhex taalana ilaa haddii aad aragta mastaha waad tirtiraysaa oo jeexjeexaysaa weeyaan <laughs> annaga bal ka warrama sawirra allahu mustacaan waxayna waxay iska noqdeen wax hadda ka baxsan baabu ziyaarati اqbur qubuurta oo la ziyartay baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo saddex iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala aimam salt akhbarani moxamed ibn aadam aljuhani waa saduuq can ibn fudayl maxamed ibn fudayl waa saduuqun caarifun rumiya bitashayuc can abi sinaan wa diraar ibni mura wa iqatu dabt can muxaarib ibni dihaar wa iqatan imaamu zaahid can cabdilaahi ibni buraydata wa iqa can abihi abiis burayda ibn xusayb weeyaan radia allahu ta qal wuxu hi burayda qaala rasu rasulka wuxu yih sl slm nahaytukum waxaan idin diiday can ziyaarati lqubuuri qubuurta inaad ziyaarataan fazuuruuhaa hadda booqda wanahaytukum waxaan idinka reebay can luxuumi adaaxi udxiyada hilibkeeda fowqa alaaثati ayaamin saddex maalmood ka badan inaad kaydsataan ayaan idin diiday faamsikuu haysta maa badaa lakum inta idiin muuqato intaa rabtaan wanahaytan waxaan idin diiday can nabidi cabitaanka juiska amaba cabitaankan la qaso oo la yara dhigo ayaan idiin diiday ilaa fii siqaa'in sibraar inaad muxuu ah ku samaysaan mooyane meel kula idinkawaa idiin diiday fashribuu ku caba fashrabuu ku caba fi lasqiyati waal kasta kullihaa dhammaanteed walaa tashrabuu cabina muskiran wax qofka maandooriye ah cabina saasuu nabigeena amar ku bixi sala allahu calayhi waaalihi waslem marka qubuurta in la ziyaarto marka hore waa la diiday dadka qalbigooda amwaadda wax badan bay ku xirnaayeen marka markii dambe arrinka asagaah waa la joojiyey arrinka asagaah waa la joojiyey diidmada waa la joojiyey waa la ogolaaday sidaa weyaan in la ziyaarto xadiidka laba kun iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qala imam baranii aw akhbaranii mxamed ibnu qudaamaa albasisi wa iq qala xadana jn bd bn dbi wa iqatu habt can abi farwa wa curwa ibn xaari wa iqa can اmuqiira ibn subay alcijli wa iqa qaala xadaanii cabdulahi ibn buraydata wa iqa can abihi abis burayd bn xusayb weyaan radia alahu taala anahu burayda kaana wuxuu fii majlisin majlis ayuu fadhi fiihi rasul rsulka all uu jooga sal slm faqaala wuxuu yidhi innii ani kuntu waxaan ahaa nahaytuku mid idin diiday an ta'kuluu inaad cuntaan luxuuma alaضaaxi udxiyada hilbaheeda ilaa alaaa saddex maalmood wixii ka yar ma ooyene fakuluu cuna waacimuu qudiya daartan wadakiluu kaydsada maa badaa lakum inta idiin muuqato wadakartu lakum waxaa idiin sheegay anlaa tantabiduu inaadan eh, cabitaanka eh, dhiganin fi duruufi waalasha addubaa ee ka samaysan bocorta inaad eh, ku dhigataan ayaan idiin diiday oo waxaa loo diidayaa deg deg ayay khamro u iwalmusafati kan la gaamurayey gaamurka la saaray iwanaqiir iyo lafti muxuu ah geetimireedka laantiisa kan laga qoray walash waa waalmaacood walxantam iyo shontan xantanka waxaa wey waxaan filayaa inteeda badan culimada waxay dhihi jireen akhyaartii wax noo dhigi jirtay alxantam shontam waxaaday dhihi jireen magacaasay ku sheegi jireen ya magaceed shambay miya waa yar kuudahaan miya sida kuudi miya Eh, timir axsanta ah, alcumuum adiga waa waxyaabo ay cabitaan ku samaysan jireen oo geedo iyo axlaaq qorqoray ah waaya intabidu intaas waa idiin diiday maxaa yeelay markii lagu shubo intaba deg deg ee khamrada ay u samaysmi jirtay intabidu eh, ku rita oo cabitaanka timirta iyo eh, zabiibka iyo ku qasta fii maa ra'aytum wixi aad aragtaan wajtanibuu ka fogaada kula muskirin shay kastaoo muskir ah oo qofka sarkhaamiyo wanahaytukum waxaa idin diiday can ziyaarat lqubuur qubuurta inaad booqotaan faman araada qofkii doona an yazuura inuu booqdo falyazuur ha booqda walaa taquulu hadhihin hujran hadal xun oo alla ka fogaashana iska ilaaliya ziyaaratu qabri lmushrik qofka gaalka ah qabrigiis in la ziyaartay baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo afar iyo soddonaad waa xadiid soyaxa qala alimam s abarna qutay bn saciid qala xadana moxamed ibn cubayd wa iqatu yaxfad can yaziid ibni kaysaan waa saduuqun yukhti alyashkuri waya mowlaahum can abi xaazim alashci waa iqa can abi hurayrata radi allahu taala qal abi hurayra zaara rasul rasulka wuxuu booqday sala allahu alay slam qabra ummi hooyadii qabrigeed ayuu booqday fabakaa wuu oy abka wuxuu ka ohensiiyey man xawlow ciddi gaarashiisa ahaatay oo la joogtay saxaabadii ayuu ka ohensiiyey wa qaala wuxuu yidhi istaadantu waxaan ka fasax weydiistay rabbii rabbigay caza wajal fii an astakfira inaan dembidhaaf weydiiy laha iyada falam yudan liima idmin wastadantu waxaan idin weydiistay fi an azuura inaan ziyaarta qabraha qabrigeeda faudina lii waa lii idmay ama faadina lii wuu idmay fazuuruu ziyaarta alqubuura qubuurta ziyarta fainaha qubuurta ziyaaradeeda tudakirukum waxay idin xusiisaa limowta geeri baabu nahyi rabiliskrab ayuu baabkan u baab yahay can istikfaari dembi dhaaf in loo weydiiyo lilmushrikiina gaaladii xadiidka laba kun iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamuna sanat akhbarana moxamed bn cabdillah alsancani waa iqa qala xadaana iqat xaafid qaala xadaana mxamed h ibn thawr asancani wa iqa can macmar ibn rashid alasdi wa iqatu dabt can zuhri waa imaamki can saciid ibn musayab ibnu xarb ibnu xasan ibnu xasan cafwan can abihi abihi wuxuu ka wariyey waa saxaabi jaliila radi allahu ta qala wuxuu yihi lama goortii xadarat abaa aalibin abu aalib ay kusoo xadartay alwafaatu geeridii dakhala calayhi nabiyu nabiga ayaa u galay sal slam wa cindahu abu jahlin abu jahl ayaa la joogay ko iyo cabdulahi ibn abi umaya labada gaal ayaa la joogeen faqaala wuxuu yidhi ay cami adeerow qul waxaad tidhahdaa laa ilaha illa allah kelimada ku dhawaaq kelimatan ay qul dhah kelimatan kelima waxaajo aan kuga dooda laka adiga biha iyada cinda allah alweyne caza wajal faqaala lahu wuxuu yidhi abu jahl wuxuu ku yidhi cabdullahi ibn abi umaya waxay yihahdeen ya abaa aalib abu aalibow war abu aalib atarqabu can millata cabdilmualib cabdilmualib diintiisa miyaad nacaysa oo isaga tegi ood wax kala qaadani falam yazaala kama inazulin yukalimaani inay la hadlaan xataa kaana ilaa u ka hadla aakhiru shayin shay kan u dambeey oo kallamahum bihi u kula hadla calaa millati cabdimualib ay huwa calaa millati cabdimualib cabdimualib diintiisi ayuu ku sugaya saasuu ku dhintay faqaala lahu nabiy nabig wuxuu ku yidhi sal slm laastakfiranna waan dembi dhaafaan alla ku weydiin laka adiga maa lam unha canka ilaa ma an iga kaa reebin fanaزlat waxaa soo degtay nabiga uma iyo waladiina kuwii aamanuu alla inaba rumeeyey an yastaqfiru inay dambi dhaaf lmushrikiina mushrikiintii wanasalat waxaa soo tagtay innaka adiga laa tahdii man axbabta qofka aad jeclaata adiga ama jeceshahay ma hanuunin kartid xadiidka u dambeeya casharka insha allahu tabaaraka watacaala waa laba kun iyo lix iyo soddonaad waa xadiid xasana qaala alimam nas akhbarana isxaaq ibn mansuur qaala xaddaana cabdiraxmaan aljawaaz weeyaan isxaaq ibn mansuur mis waa kawsaj waa kawsaj waa iqa can cabdiraxmaan mahdi waa imaamka can sufyaan waa athawri can abi isxaaq asabiici can abi alkhaliil abulkhaliil waa ninkii abulkhaliil abkhaliil an cali bn abi alib wuxuu ka wariyey radia alahu taa qa cali bn abi aalib samictu rajulan baan maqlay istakfiru dembi dhaaf u weydiiyey liabaweyhin labadii dhashay wahumaa iyagana mushrikaani ay mushrikiin yihiin faqultu waxaan idhi atastakfiru lahuma ma dembi dhaaf aad la weydiina wahumaa iyagana mushrikaani laba gaal yihiin faqaala wuxuu awalam ystakfir ibraahimu liabii nabi ibrahim soo abihiis dembi dhaaf aan ah, looma weydiin <laughs> xujuu la imaaday faataytu nabiy nabig o imid sal slm fadakartu dalika lahu arrinkaas ninka aniga dhexda maray aan u sheegay waxaa soo degtay wamaa kaana uma ahaanin wamaa kaana ma ahaanin dhah istikfaaru ibraahiima nabi ibraahim dembi dhaafku weydiintu alla u weydiiyey liabihi abihi u weydiiyey ilaa can mawcidatin ballanqaad oo wacadaha u ballanqaaday iyaahu isaga mooyane falamaa tabayana lahu anahu caduwu lilaahi tabaraa minhu hada wallahu aclam wsala allahu waslama calaa abdi rasuuli mustafa